bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadanii jamcu min ashuyuuhi aakhiruhum sheykhuna asheykhu saalix bn cabdillahi alcusaymiin gafar allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kuli minhum ila sfyan bn cayna can camr ibni diinaar can abi qaabisa mawla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuul almutuun khaasatan usuula xadiid almustafa warasuuli lmujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl walajl fahada huwa almajlis alwalu min majaalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi lwaafi bima fi saxiixayn lilimaam almuxadis asheekh moxamed ibnu axmed الshami xafidahu اllah fi leylat الsabt alwaaxid walcishriin min shahri jumaad اlأulى cama alfi arbacumiya wahamaani wahalaaثin lhijrat اlmustafa salى allahu alayh wali waslem ضمna silsila duruusi xadiid اlmustafa salى allahu alayhi wali waslem bada bkitaabi اlarbaciin waintihaan bsunan wasaxiixayn ysr اllah اإtmam اlإkmal wrazqna اlkhlas fi اlqwl wاlcamal inahu samiic mujiib اdacawaat majliskan waa majliskii koobaad iyo fadhiga koobaad sharaxa kooban iyo dulmarka kitaabka loo yaqaano alwaafi bima fi الصaxiixayn habeenkana waa habeen sabti ah labaatan i kowda bisha shanaad ama jamaad aluulaa kun afar boqol sideed iyo soddonka hijrada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waafaqsanna toban iyo todobada bisha labaad laba kun toban iyo todoba milaadiga caawa ilaahay mahadii subxaana wa tacaala waxaan u ballansannahay inaan bilowno kitaabka loo yaqaan alwaafi maa fi saxiixayn kitaabkaa isaga ah intii aan axaadiista aanan gelin ka hore ayaa waxaan jeclahay dhowr qodob inaan isla qaba qaabadhigno insha allahu tacaala eh, qodobka koobaad kitaabka magaciisa waad aragtaan waa alwaafi bima fi saxiixayni lilimaamayn albukhaariyi wa muslimin magaciisa eh, ama sumada uu kitaabka leeyahay waa kitaabka isaga ah tafsiirkeedana wuxuu yahay alwaafi kitaabka oofiyey oo koobay bimaa fi saxiixayn labada saxiixayn wax alle wixii ku sugnaa oo axkaam ahaa amaba fiqhi ahaa kitaabka koobay ayaa imaamka amaba sheekha xafidahu llah uu magac daray marka macnaheeda warka wuxuu yahay kitaabka ma ahan kitaab laga soo gaabiyey saxiixaynka ma ahan kitaab laga talkhiisiyey saxiixeynka ma ahan waa kitaab ee lagu soo koobay wax alle wixii saxiixeyn ku jiray oo xugun aha lagu soo koobay weeyaan kitaabkan yaraanta la qabo intaa la eg ayaa waxaa lagu soo koobay albukhaari wa muslim wax alle wixii ku sugnaa oo xugun ahaa siduu imaamka sheegay caleyhi raxmatu xafidahullah waana arki doonaa insha allahu tacaala sida ay arrintaa isku qaban doonta axaadiistiisa waa axaadiis kooban oo kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo sagaal xadiis taqriiban aan filayaa ina inuu yahay axaadiis saxiixeynka marka laisku uruuriyana taqriiban waa kow iyo toban kun oo xadiid sidee marka kun iyo sagaal boqol ay u xambaari karaan macnihii kun eh, toban iyo kow kun oo xadiid macnahooda waxunkoodas ay u xambaari karaan insha allahu tacala sheekh isaga laftarkiisa ayaa noo sheegi doona siduu isu qabadsiin doono isagaa isqabadsiin doona tan koowaad marka waa magaca kitaabka magacaas ayuu xambaarsan yahay alwaafi bima fi saxiixayn waxaan u gudbaynaa qodobka labaad oo ah kitaabka imaamka qoray ama sheekha qoray oo alifay xafidahu magaciisa waxaa la yidhaahdaa sheekha sida korba idinkugu qoran saalix ibni axmed ishaami maraajicda aan u noqday oo sheekha tarjamadiisa aan ka raadiyey intaas aada uma dhaafinay inta badan intaa ma dhaafiyaan marka imaamka ama sheekha cali raxmat xafidahullah wuxuu dhashay kun sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii jir muxuu ahay milaadiga ayuu dhashay wuxuu ku dhashay magaalo la yihahda dooma oo ku taala suuriya magaalada dimashikna ka fog ilaa saddexiy toban kilomitr kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii milaadiga ayuu dhashay macnaheedu waxa wey imaamka maalintuu dhashay waxaa laga joogaa xafidahullah siddeetan iyo laba sano taqriiban ayaa laga joogaa weeyaan intaas ayuu nool yahay waila alaan maa zaala xayan bifadli illah caza wajal ilah cumrigaa u barakeeyo wuu nool yahay sheekha kitaabka jamciga oo aruuriyey wuxuu ku dhashay magaalada dowme la yidhaahda oo magaalada dimashq ku dhow wuxuu ka soo baxay macad la aqooni jiray wakhtiga isaga ah machad alculuum asharciya oo jamciya la yidhaha jamciyat lgharaa raacsan ayuu ka soo baxay imaamka xafidahu llah sanadka uu hanawiga dhammayna waxay ahayd kun sagaal boqol iyo afar kontonkii milaadiga ayay ahayd intaa kadib ayaa marka jaamacad marka iyada la furay oo magaceeda la dhihi jiray jaamacad suuriya markii dambena magaceeda la rogay oo loo rogay jaamaca dimishq oo hadda loo yaqaano ayuu ku biiray kadibna halkaas ayuu muxuu aha kuliyadii ku dhammaystay ee konton iyo afartii marka afar san lagu dana waxaa weeyaan kun sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii ayuu jaamacadda dhameeyey xafidahullah kadib ayuu macalinnimo diintii iyo cilmiga u xambaaray inuu ummadda bara ayuu u jeestay wasaaradda tarbiyada tacliinta ee ayaad muxuu ahaa labaatan iyo dhowr sano ayuu ka ahaa macallin kadibna kun sagaal boqol iyo sideetankii ayuu marka istiqaalo eh, geystay amaba inuu muxuu ahaa ritaaya qaato oo deg ah iskaga tagay kadibna wuxuu u jeestay cilmiga uu soo xambaaray abiis ayaa muftiga wuxuu ahaan jiray dawma axmed shaami nin callaamo ah oo mufti ayuu ahaa cilmiga uu ka xambaaray aabihii iyo cilmigii intuu kuliyadda ku jira ku dadaalayy iyo macad alculuum sharciya wuxuu ka xambaaray iyo wixii u kordhay intaas ayuu marka muxuu ahaa wuxuu bilaabay inuu u khidmay sunnada nabiga calahi salatu slam tadriis iyo dadku udhig ha noqoto ama ha noqoto inuu muxuu ahaa taaliif iyo qoraal uu sameeyo aad iyo aad ayuu khidmeeyey imaamka xafidahullah waxyaabaha aadka u badan uu leeyahy waxaa ka mid ah mashruuc loo yaqaana taqriib sunna almuahara magacaas ayuu bixiyey taqriib asunna almuahara sunnada la tahiray in dadka loo soo dhoweeyo oo dadka ayna ka fogaanin si ay u qaadan karaan ayuu imaamka xafidahu llah kitaabkaas eh, mashruucaas ayuu qaatay wuxuu ku bilaabay marka alkutub tica kutub uu bixiyey kutub tica waxaa weeyaan lixdan kutub oo la yaqaano ama kitaab la yaqaano bukhaariga iyo muslimka iyo abu daawuudka tirmidiga nisaa'iga ibn maaja alkutub sita loo yaqaana waa taqaanaa inta yada lixdaas kitaab wuxuu ku daray laba kitaab oo aad qadarkooda u weyn yahay waa kitaabka almuwa imaam eh, maalik bn anas imaam dar alhijra ayuu leeyahay ayuu ku daray waxaa kale uu ku daray almusnad lilimaam ashaybaani axmed bin xabal ashaybani kitaabkiisa ayuu ku daray waxaa kale u raaciyay musnad daarimi sagaalkaas kitaab ayaa inuu soo ururiya sida hadda kitaab muxuu aha saxiixeynku yeelay si lato inuu yeela mashruucaas ayuu qaatay xafidahu marka sunnada nabiga calayi slat slaam iyaga bes wax badan buu ugu khidmeeyey kitaabkan ka horreeyey asal uu yahay kitaab la yidhaahdo aljamcu bayna sayaxayn aljamcu bayna sayaxayn oo taqriiban saddex kun iyo siddeed boqol iyo ziyaada xadiid kitaabkii isaga ahaa oo aljamcu bayna sayaxaynka ahaa ayaa haddana wuxuu sameeyey inuu kitaabkan la yidhahdo alwaafi uu kala soo dhexbaxa marka isagiina ma ahan kitaab laga soo gaabiyey isaga laftiska noo doona insha allahu tacaala waa kitaab si isagaa isqabasiin doona insha allahu tacala siduu isu qabasay isagaa sheekha insha allahu tacala na tusi doona biidn illah caza wajal ama noo sheegi doona marka eh, waxaan dib ugu ugula yarlaabanaya marka saxiixeynka inta aan la gaarin ka hore culimo badan qarnigii laga soo bilaabo saddexaad iyo afraad ayaa culimo badan waxay isku dayeen intay aimadii markay geeriyoodeen wax kadib in bukhaari iyo muslim maadaama ay yihiin labada kitaab uga sayaxsan sida noman insha allahu tacaala eh, w alla wixii kitaaboo la alifay inay aruuriyaan oy labadaa kitaab hal meel iskugu geeyaan saas ayay muxuu ay ka shaqeeyeen ragga iyaga ah ilaa taqriiban muxaawalaadka sheekha ka horeeyey ilaa lix ayaa muxuua halkaan igu qoran lixda iyaga kan koobaad waa ninka loo yaqaana moxamed ibni cabdillaahi aljawsaqi ninkaas oo geeriyooday saddex boqol sideed iyo siddeetanka hijrada nabigeena calayi salaat salaam ayaa u horreeyey nin eh, saxeynka inuu jamciyo bilaabo kadibna waxaa ku xigay nin la yihahdo abu mascuud dimishqi oo sanadkii afar boqol iyo kowdi hijrada nabigeena cala sla slam geeriyooday isna inuu jamciyo saxiixeynka ninka saddexaad wuxuu ahaa amaba afraad cafwan axmed alburqani nin loo yaqaano oo geeriyooday afar boqol iyo shan iyo labaatan hijrada nabigeena calahi slat slam ninka kale waxaa weeyaan abu cabdillaah muxamed ibnu abi nasr alxumaydi alimaam alxumaydi ninka la yaqaano oo muxuu ahaa afar boqol sideean sideedii hijrada nabigeena geeriyooday ayaa isna hawsha ayada muxaawala iskudayga isaga sameeyey oo jamciyey waana kitaabka ugu mashhuursan inta ka horreysa sheekha kitaab ka mashhuursan aljamc bayna saxiixayn xumaydi kitaabkiisa lama arka cabdilxaq ishbiilkiisa noo imaan doona xitaa isaga ayaa waxaa weeyaan ka mashhuursan sidoo kale abu nacaym alasfahani ninka ad taqaanaan sidoo kale isna aljamc bayna saxiixayn ayuu isku dayey sidoo kale cabdilxaq alishbiili oo geeriyooday siddeed boqol iyo ko iyo siddeetanka hijrada nabigeena calayi slat slam isnaas uu isku dayey abu naciim wuxuu geeriyeeday shan boqol iyo toban iyo todoba hijrada nabigeena alai slat slaam waxaa u dambeeyey ninka la oo lix boqol iyo konton hijrada nabigeena calayhi salat slaam geeriyooday intaasoo nin oo ilaa todoba gaarayaan oo sheikh uu sideed ku yahay xafidahullah iyo rag kale oo muxaawalaad lahaa inay aruuriyaan isku dayaan oo ay jamciyaan labada sayax ayaa jiri weeyaan marka eh, ninka la yidhaha ugu mashhuursanaa haddii aan ka soo qaadano tusaale ahaan maqsuudku ka lahaa waxay ahayd in wax alla wixii labada imaam ay isku waafaqeen ama labada muxuu ahay eh, imaam wixii ay ku kala tagsanyihin waa gooni laakiin wixii eh, ayaga ay xadiidka ku jira inuu ururiye waxyaabaha aad marka waxaa ka mid ahaa sanadkii oo dhan ayuu dabada ka wada jaray wax alla wixii xadaanaa fulaan xadaanaa fulaan xadaanaa cumar ilaa wax alla wuxuu ahaa saxaabi ka hooseeya ayuu wada jaray kadibna wuxuu u baaq yeelay saxaabadii siduu u ratibayna hadda abwaabta kitaab fulan kitaab fulan ayaa noo imaan doonta insha allahu tacaala siduu u ratibay ood iskugu aadina ma ahan dariiqada ayadahayd dariiqadii aan hadda naqaano ma ahan dariiqo ka duwan ayuu la imaaday dariiqada oo ka duwan maxay tahay wuxuu sameeyey wuxuu leeyahay musnad abi markaasaa wax alla wi xadiiha abubakar uu wariyey ayuu meeshaa kusoo aroorini kii ka hadlayay fiqi kii caqiide ka hadlayey kii ka hadlayay akhlaaq kii baaci ka hadlayey abadan kala saar ma lahan isku dhexdaadis marka wax alla wii xadiid o abubakar u wariyey ayuu halkaa ku aruurinaya sidoo kale cumar ayuu la imaanaya cumaan cali mubashariin bijanna alcashar mubasharuun bijanna tobankaas ayuu hormarinaya kadibna saasuu u tartiibinaya saxaabadii saas ayuu ku keenay caleyh raxmatullah marka ariiqada ayada marka waa ariiqo yara culus ood dareemi kartaan qofkii damca maanta inuu eh, xadiid raadiyo fiqi ka hadla intuu u aadi ma baabka abubakar ku jiraa musnadka abubakr musnadka cumar ku jira radi allahu taala canhum jamiica makan abu hureyra ku jira makan umahaat lmuminiin ku jira ha ku jira ee intuu kaga jira haddana waa wareer marka arrinta ayada marka imaamka arrin ka duwan ayuu la imaaday waadna arki doontaan insha allahu tacaala ariiqada eh, hadda la yaqaano ayuu sheekha ama imaamka ku eh, ratibay weeyaan eh, waxaan dib ugu laabanayaa sidoo kale saxiixeynka waad garanaysaan qof kasta oo muslim ah markii la yidhahdo albuhaari akhrajahu lbukhaari aw muslim marka la yidhahdo waxaa weeyaan khalaas qaطacat jahiizatu qowlu kulli khaiib qof dambe oo ka wada hadal lama arka weyaan qof kasta isdhiibaya bukhaari ee xadiidkaa soo saaray ama muslim arrinta ayada marka waa arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu raggaas labadaa nin makramadaas iyo wanaaggaas uu gooni ahaan u siiyey rag badan ayaa muxuu alifay kutub qaar baa waxaa weyaan ku magacaabay oo tiro badan saxiix ibnu khusayma saxiix ibnu xibaan wahaakada aad u tir badan yihiin eh, mxuuaha kutubta saxiixa ragga alif ay badan yihiin laakiin labadoodii ayaad rabbi subxaana wa tacala qabuul goonihaan u siiyey ummaddii nebi moxamed salatu salaam oo idinla ay isku waafaqeen inay labadaa kitaab ay ugu saxiixsan yihiin wax alla wixii ka soo haray oo kitaab ah intaanan ka ahayn kitaabka alla subxaana wa tacaala laba qowl oo laba imaam ay leeyihiin ayaan soo qaadanaya qowlka koobaad alimaam اnawwi caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay ittafaqa alculamaau cala ana asaxa alkutubi bacda alqur'aani alcasiiz asaxiixaan culimada waxay isku itifaaqeen isku waafaqeen in kutubta la alifay ama kutubta kan ugu seexsan u yahay ama kuwa uga seexsan qur-aanka kariimka ah ama casiiska ah kadib inay yihiin labada saxiix weyaan saxiix albukhaari wa saxiix muslim isaga بل في lcilmi sayaxan kitaab la sanifoo la alifo kan ugu sayaxsan kitaab la alifo oo xadiida kan ugu sayaxsan bal fi lcilmi xadiid bas maahan cilmi oo dhan kitaab ah oo la sanif waxaa ugu sayaxsan imaamka le caleyh raxmat ullah waa labada saxiix oo saxiix albukhari oo saxiix abu camr ibnu salaax oo iyo kutubtan mxua ah culuum xadiidka aadka ee aadka mxua ah ninka looga yaqaana ah ayaa wuxuu leeyahay hadal dheer markuu soo wada kadib wa kitaabuhumaa ama kitaabayhima asaxu lkutubi bacda kitaab illaahi alcasiiz labadooda kitaab bukhaari iyo muslim labadooda kitaab waa labada kitaab oo ugu qur-aanka casiiska ah iyo kitaabka casiiska kadib waxba la alif oo ka sayaxsan lama arka weyaan marka labadaa kitaab oo ummadii nabi moxamed alayhi salatu slam culimadoodii akhyaartoodii iyo guud ahaantoodii bay isku waafaqeen sixadoodii oo kitaab lala barbardhiga ama kitaab laga hormarina uusan jirin labadaa kitaab ayuu marka mawduuca kitaabkeenna alwaafi bima fi sayaxayni uu la xiriira uu ku tacaluqa weyaan marka marka arinta ayada waa arrin marka aad iyo aad muhiim u ah in aan ogaano qiimaha uu kitaabkan ku fadhiyo booska uu noo galaa iyo qofkii xitaa ay u suurageli weyda inuu bukhaari iyo muslim dhaalacdo ood muxuu ah martabada gaaro in kitaabkan in badan iyo qeyb aad u badan oo aad u weyn oo la shaki lahayn inuu ka helaya insha allahu tacala ayaa suuragal noqonayso biidn baari tabaraka watacaala marka waxaan marka rabaa intaanan gelin ka hore cashirka oonan sheekha muqadimadiisan caaw insha allahu tacala geli doonaa muqadimo dheer oo aad u qiimo badan oo fawaaid badan ay ku jirta weeyaan waan dul maraynaa insha allahu tacala wixii ilahay uu noo yasira oon ka dulmari karna axaadiistana waan ka gaarnan waan mari doonaa insha allahu tacala waxaan rabaa marka kitaabkan waa kitaab aad culus kitaab aad culus weyaan shaki ma lahan kitaabkan marka inaan ka tacaawunno oo waxaa weeyaan aan habkii aan ku wadi lahaynay oo lagu dhammayn lahaa lagagana faa'idi lahaa aan ku ballanno waa shay asaasi oo muhiima ah. haddii kale waxay noqonaysaa kitaab cilmi dhagood ah oo wacdi ahaan loo dhegaysto kadibna waxaa weeyaan un marartu la adri iska noqdo arrintaana qofka daariska oo mudariska wax dhiga diyaaran buu kitaabkan ugu baahan yahay xilli iyo wakhti badan ood wax kala u lahaa inuu ku bixiyo ayuu u baahan yahay waxaa weeyaan marka in aad iska un muxuu ahay annafkhu fii hawa dhib bay ku noqonaysaa qofkii dhegaysanaya laftarkiisana haddii muxaasabo iyo la xisaabtan uusan jirin waxay noqonaysaa in isna uu muxuu ahaa faa'iidadii iyo faaidada uu faa'idi lahaa ay yaraato markii aad ogsoontay waxa in lagugula xisaabtami shaki ma lahan juhdi badan ayaad gelinaysaa juhdi badan ayaa kaa geli marka waxaan u baahanna marka inaan qawaacid isla qarirno qaacidada koobaad waxa weya ardayda kitaabka dhegeysta saddexaan u qaybinayna saddex ayaa loo qaybinaya martabada koobaad iyo number one-ka waa ardayda saddex shardi laga helay shardiga koobaad inay kitaabka haystaan shardiga labaad inay kitaabkii inay kitaabka dhegeystaan tan koobaad cafwan inay kitaabka dhegeystaan tan labaadna inay kitaabka haystaan tan saddexaadna in ay u diyaargaroobaan markuu kitaabkan dhammaado insha allahu tacaala inay kitaabka ummadda u akhriyaan kitaabka maalinta aan ka baxno oo insha allahu tacaala uu noo dhammaado biidni bari tabaraka watacaala inay u diyaargaroobaan inay ummaddii u akhriyaan ama sigiska ku akhriyeena ama hidaayaha ku akhriyeena cimerka ku akhriyeena meel ay ku akhriyan ayaga u taalla inay ummaddii u akhriyaan ayaa laga rabaa ummaddina aad bay ugu baahanta xaqiiqatan cid wax u akhriso ardaydaas waa martabada koobaad ta iyada marka ardaydaas Eh, waa in la helo lagama maarmaan weyaan toban ha noqdeena shan iyo toban ha noqdeena shan ha noqdeena hal ha noqdo durab muhiim ma aha cadadka muhiim ma aha waxaa muhiima ah in la helo afraad kitaabkan maalinta la dhamay insha allahu tacaala ummaddii u akhrin karto arrinta hadii aan la helinna qofkii meeshaan fadhiyey ajar wuu heli laakiin niyadjab baa ku dhici xaqiiqatan sida dhabta noocaas weyaan eh, cilmiga waa tawriid waa in la helo cid cilmigan dhaxasho oo ciddii naga dambeysay gaarsiiso qofka hadduusan markii horeba niyoonina ood arrintaa ku taragelinna lagama yaabo inuu ambaaro suuragal maaha marka taas waa qodobka koobaad qodobka labaad waa dad kitaabka dhegaystaan kitaabkana haystaan dadka iyaga ah waxaa weeyaan waa martabada labaad aqala shay qofkii kitaabkii ayuu haystaa kitaabkii ayuu dhegaystaa kitaabkana wuu raacdaa dadkii dadkay wada raacanayaan isna yuusan martabada sare gaarin oo uusan diyaar u noqonin inuu markii kitaabkan u dhammaado uu sheikh ku noqdo ood ummaddii u dhiga yuusan martabada hadduu raba gaarin laakiin martabada waa martabada labaad martabada saddexaad cilmigan la akhrina waa cid kitaab aan haysanin oo laakiin dhegaysanays cid dhegaysanaysa weyaan saxaabada nabigeena alai sla slam in badan oo ka ah kitaaba ma haysan mise kulligoodba kulligood kitaab ma haysan uktubu liabishah nin abishah la yihahda iyo oo weliba loo qoray iyo cabdullahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhum osna qori jiray labadanina wax caam o hadda aad loo yaqaana laakiin ragga kale cilmiga qalbiga ay ku xifdin jireen waxaa laga yaaba dad badan oo kitaabo wata inay dad dhegaysana ay ka xifdi badiyaan suuragal wa waa wax dhici kara shaki ma lahan laakiin waa afraad kooban aadna muxuu ahaa kuwa iyaga ah inay u bataan ma jeclin dad iska dhegaystaan oon kitaabahaan wadanin oonan muxuu ahaa sinfiga koobaad sinfiga labaad aan ku biiraynin aad uma jeclin xaqiiqatan mana fiicno marka waxaa ila haboon oo runtii qorshe ahaan aan ugu tiragalnay in eh, kitaabka cidda dhegaysanayso aan saddexda martaba u qaybino martabada koobaad oo runtii ugu qiimaha badan uguna fadliga badan insha allahu tacala lianna juhdiga inta ka gala way laba jibaarayaan hal meer hal jeer intay mari lahaayeen ama hal meer laisu marin lahaa waxaa laga yaabaa inuu cashirka int intaan la gaarin afar iyo shan jeer iyo lix jeer inay soo maraan oo waqti badan ay geliyaan intaana qaala sala allahu aley waslem qaala sala allahu aley waslem qaala sala allahu aley waslem qaala sala allahu alay waslem intaas shaki ma lahan ajir ka badan iyo fadli ka badan ay haleelayaan gaarayaan marka dadka iyaga ah gruubka isaga waan u baahannahay inaan helno qoraal ayaan insha allahu tacaala ayaan samaynaynaa cid mushrif u ahoo kabiir u ahna waan u samayn doonaa insha allahu tacaala oon kala xisaabtanno iyaga laftirkooda xisaab gooni ahaaneed usbuuc kasta ama noqotaya ama laba usbuuc noqotaya mar ama bishii mar noqotayaan insha allahu tacala way yeelanayaan dadka iyaga marka rag usoo baxa oo niyadaa niyeysto ayaan u baahana number one namberka labaad waa dadka aan sheegay iyadna sidaas oo kale macnaheeda ma ahan haddii kuwaas muxaasabo gooni ahaaneed lala galay kuwan kale oo kutubta wata oon muxaasabada lahayn laftirkooda eber ma ahan waa shaqo dheer inay kitaabka raacdaan isu celiyaan cilmigana sidiisaba rafiiqla-aanti aan ka shekaynaynay kitaabka tadkir sam mutkalim rafiiqla-aan ma anfacayo kitaab baan dhegeysanay kaligay maaduurka la geli ma soconaysa waa inaad aqala shay qof hal qof ama laba qof weliba saddex qof ayaa ugu yar inta ugu fiicnaanta badan oo rafiiq ah oo kitaabkii isla cishataan xitaa mogta laba markaatiin waad marmi kartaan waxaad dhigi kartaan sidaana saxa tana saxa lakiin waa qof saddexaad oo in rajaxa oo idin kala saaro oo muxuuah mid kafadii buuxiyo waa in la helo oo in la wadaago fikradii marka qodobka saddexaadna kitaabka cidda dhegaysanaysa waa qodobka saddexaad marka insha allahu tacala saas ayaan ku ballamaynaa eh, kitaabkan waxaan isku daya insha allahu tacaala in afar habeen uu noqdo bedelkii saddex habeen uu ahaan jiray in sabtiga iyo axadda iyo isniinta iyo talaadada haddii cilad xaggiina ay ka bixin oo adinka aadan calaa calinodan dhihin saddexdaasanagu filan ee afarta naga daaya haddii ay dhankiina ka imaadin insha allah waa isku dayaynaa inkastoo culays nairobi afar habeen oo isku xigta ama shan oo isku xigta cashar in la dhegeysto ama la dhigo wax sahlan maaha wax dhib badan nairobi baabkeeda baab kale waa joogta magaceeda ma taqaanaan nairobi ya xirta nairobi joogta magaceeda ma taqaanaan iyo magaalooyinka weyn culima allah ma taqaanaan ya magacood may rag kale ragga yaqaanaa jooga xirta noocaas xamar iyo ragga joogi jira muxuu ahaa xirta ku ahaan jiray aad bay kale u yaqaan xirguri ala xirguri mataqaanaa waa dee dad muxuu iska dhaqay dhaqano eh, muxuu ahaa xaaladooda iskugu toosan tahayo kitaabaha casirka iyo maqhribka iyo ilaakhriya markay howloo soo dhamaystaan iska imaadaano marka meelahaas ay waa kada marka rag xir xir mar guriga ay ka imaanayaan ay ka dhegaystaan laakiin xirta rasmiga waa taqaanaan masaajid aysan ahan jireenoo rag u go-onoo boodhin xariisan ahan jireen marta xirta nairobi waa xirguri xir xirnimo u go lama haayo sida dhabta noocaas waa marka xirgurinimadii aan yara xogaho aan yara xoojina oon wixii aan yara qurxina oon dadaalka aan badina arrinta ayada waa arin waad garanaysaan qofka wax dhiga haddii uu dareemo dad cilmiga ka xambaara oo ku dadaala oo muxuu ahaa wixii muraajacayna markuu arka isna wuu dadaali cashir hadduu u gooyo habeenkaas inuu saaxadna laga yaaba soomaadan garan cashirkuu soo diyaarin wuu fakanay laakiin markuu dareema inuu lagaa dhegaysto weli malahan iska qaadadna dhinacaada ka wad kitaabka soo qaadanay waa soo fariisanaye xaggeen horta joognay halkaasuu ka bilaabaya ma ogsoontiin waa dhabt saas waa meeshu ku tuuray ayuu ka soo qaadaya kitaabki ila kitaabki inuu dulmara dhib weyn kuma hayo ninka wax soo maray soo laqlaqbaystay laakiin markuu dareema cid ka xambaaraysa inay jirto shaki ma lahan isdhibaya casharka inuu badiyo isku dayi wuxuu isku dayi inuu muxuu ahaa marka arrimahaas waa muhiim ikhwat alkiraam in aan isku ogaano oon eh, qorshaha isaga uu noo ahaado qorsho noo qorshaysan oo ardayda aan saa u qaybina saddexdaa qayboodna aan ahan insha allahu tacala saddexa qaybtaas saddexaad waa iska otomaatiki markii salaadda ay soo dhawaatay iyo ummadda waa la iska imaanaya oo waa la iska soo dadna de waa iskaga wardiyaan masjidka waa iska ictikaafayaano ta iyada iska caadi wa laakiin maqsuudka asaaska ah waa in la helo dad juhdigan la bixina lagu shugo oo wixii ilaahay una ka siiy subxana wa tacaala oo karaankeenna iyo aqoonteenna ah wixii aan awoodi karno waqtiga noo saamaxa aan isla wadaagno insha allahu tacaala intaas marka waxaan kaga baxayaa tawjiihi hadda waxaan gelayna marka insha allahu tacaala imaamka muqadimadiisa toos uma sharxayno oo xabadxabad mudil istaagayna laakiin ka macno ahaan ayaan insha allahu tacala u dulmari doonaa insha allahu tacala yaquulu lmuxadid alcalaama khaadim الsuna اnabawiya slى اllahu alيyه ali waslm baaraka allahu lahu fi cumrihi wa fi camalihi almuqadima in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuh wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa hadiya lah وأشhهd أn laa إlaha إlا اllah waxdah la شhariika lah وأشhهadu أna muxamada cabduhu rasuul ama bacd intaas muqadimadii waa taqaanaan amaa bacdu intaa kadib fa min almacluumi ana alqur'aana wasunnata huma masdara hada diin wacalayhima yaquumu tashriicuhu falqur'aanu alkariim huwa adustuur walmanhaj wasunna hiya shaarixa walmubayina lihada alkitaab intaa kadib imaamka wuxuu leh caleyh raxmat xafidahu llah fa min almacluum sida la ogsoon yahay qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waa masdarka iyo meesha laga soo qaata diintan sunnada nabigeenana calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waxay sharaxdaa oy caddaysaa kitaabka alle ee xikmada badan oo xakiimka ah oo ahna dastuurka iyo jidka ummaddan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xikmadda allah subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah inuu yeelay sunnada nabiga uu ka yeelay iyo caddaynteeda caddayn nool caddaynta mid waa mid meyd ah midna waa mid nool siday caddayn nool u tahay waxay tusaale ahaan u tahay oy ka muuqanaysaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo nool ayaa noqday tusaalaha iyo sharaxa iyo cadeeyaha kitaabka allah subxaana wa tacaala wuxuu noqday nebi muxamed oo nool oo socda nabi muxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam wax alle wixii kitaabkaas ku sugan isaga ayaa caddayni isaga wax alle wixii ka soo baxa qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo amaba wax hortii lagu sameeyey oo kadibna uu ka raali noqday uusan diidin oo loo yaqaano taqriir ha noqdee eh. intaba waa sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam intoodana waa wax xayi ah oo socdo nabigeena sala allahu calayh waali wasalam xitaa ficilkiisa oo markuu caraysan yahay iyo markuu muxuu ahaa raalliga yahay markuu muxuu ahay cibaad ahaan u guta iyo markuu caad ahaan u guta dhammaan waa sunnada nabigeena caleyhi salatu slam waa waxyi waxyigaas waxaa fahmi kara nabiga noo soo dhiibay caleyhi salatu slam sunnadaas dadka kan ugu haleelka iyo idraaga iyo fahamka eh, hooseeya weeyaan maxaa yeele wax la qabana waa haddii maanta aan dhahno arkaanu asalaati sabcata cashar arukn alwal arukn athaani arukn athaalith ah, haakada haddii aan saas aan dhahno iyo haddii aan salaad intaan u istaagna allahu akbar salaadaan tukanaya dhegaysto kadibna allahu akbar gacmahaan kor u taagno allahu akbar kadibna aan rukuucno eh, kor loo kaca la sujuudo wamaa ilaa dalika sidaa loo wado oo sidaa lagu dhammeeyo iyo inaan toban iyo toddobada rukni oo ay lahayd muxuu ahaa eh, salaada ay lahayd inaan yidhahda rukn awal rukn haalit rukn haalit kee la qabasho dhow yahay oo la qabasho og yahay waa ficilka marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam cadaynta u cadeeyey saas ayuu ku cadeeyey mxua kitaabka qur-aanka ficli iyo camal ayuu ku cadeeyey qur kariimkana <clears throat> wuxuu aad u cadeeyey muhimadda cadayneed iyo muhimadda fasiritaanka iyo muhimadda gaarsiinta oy sunnada nabigeen leedahay calayhi salaat slaam lidalika ayado badan ayuu rabbigan kaga warramay arrinta iyadoo wuxuu leeyahay aayadda koobaad wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim wa anzalnaa waxaan dejinay nabi ilayka adiga waxaan kugu soo dejinay adikra sunada ayaan kugu soo dejinay maxaan usoo dejinay litubayina inaad cadaysa linaasi dadkaad u cadaysa maa xugun nuzila ilaahim lagu soo dejiyey marka waxaad garanaysaan marka sunada nabigeena calayhi salaa salaam ay tahay waxyi wa anzalnaa ilayka dikra lidalika qolyahan hadda taagan oo u taagan inay sunada nabigeena calayi sala slam tacniyaan oy duraan aayaddan qur-aanka ah meelay ka marti ma garan karaan waanzalnaa ilayka dikra sunnadii waa waa xadiista nabigeena cala slat slam ama qowliga ha noqoto ama ficliga ha noqoto ama taqriiriga ha noqoto intaba waxaa weeyaan waa sunnada nabigeena cala slat slam waa dikriga uu rabbi uu kusoo dejiyay nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam marka sunnada waa tanziilun min allahi caza wajal calaa muxamedin sala allahu aleyh ali wasalam kow wa qowluhu tacala alla qowlkiis wamaa ka qaato oo qaato wuxuu alla wuxuu idinka reebana iskaga taga oo ha u dhowaanin ayuu rabbigeen le subxana wa tacaala sidoo kale rabbigan wuxuu leeyahy man yudici rasuula faqad aeeca allah qofka rasuulka aeeca allah ayuu aeecay sidoo kale alla wuxuu leey subxana wa tacala laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka alle waxaa idinkugu sugan dayasho aad u wanaag badan weeyaan intaasoo marka adilo ah oo ayaad iyo ayaad kale rabbigan wuxuu ku cadaynaa subxaana wa tacaala in sunnadan ay waxyi min allahi caza wajal ay tahay raacitaankeeda ay tahay raacitaan rabbi la raaca ka tegitaankeedana ka tegitaan laga taga rabbi awaamirtiisi kitabka qur-aanka laga taga inay tahay caddaynaysa weyaan <clears throat> mansilada marka maadaama ay sidaa tahay ayuu imaamka le xafidahullah maadaama manzilada sunnada nabigan ay halkaas joogta qofka mu'minka ah oo kitaabka qur-aanka gurigiisa u yeelo ama qalbigiisa uu rabbi subxana wa tacala ku shubay kama maarmi kara ayuu imaamka le xafidahullah kitaab sunnadaas iyada lagu jamciyey inuu gurigiisa u yeelo u haysto oo saacad alla saacad u baahdana u adeegsado kama maarmi kara ayuu leeyahay maarmid la marka kitaabkaas aan laga maarmi karin laba sifo waa in laga helo ayuu imaamka xafidahu llah laba tilmaamood waa in laga helo ama saddex tilmaamood waa in laga helo tilmaamta koobaad waa inuu axaadiista saxiixa ah inuu ku kooban yahay oo axaadiista kitaabka isaga ku sugan oo kitaabka qur-aanka u barbar dhigana waa inuu noqdo kitaab axaadiista saxiixa ah keligood axaadiis saxiix lagu arooriyey taas waa in la helo maxaa yeelay inuu qalbigiisa xasilo waxaan aad muxuu ahaa kitaab ahaan u wato ood xugun ka qaadana ood dugsana ood dhegaysana ood muxuu ahaa sharaxa amaba tafsiirka qur-aanka uu ka qaadana inay wax saxiix yihiin si ugu xasilo waa inuu kitaabka kitaab saxiix noqdo oo axaadiis saxiix ma axaadiis kale ay ku jirin tan labaad waa inuu kitaab noqdo shaamil kitaab shaamil ah oo muxuu ahaa guud ahaan ama ururiya axkaamta iyo abwaabta diintoo dhan caqiide aanan ka tegaynin akhlaaq aanan ka tegaynin fiqhi iyo muxuu ahaay axkaam aan ka tegaynin baab abwaabta ka mid ah aanan ka tegayn waa inuu noqdo shaamil waa inuu noqdo oo haddii aad maalan kitaabka saxiix yahay laakiin abwaab alfiqh iyo abwaab alcibaadaat ama mucaamalaat abwaabtii mxuu ahaa bas gooni ahaan xoog usaaر akaamta annaga aan unaqaano waxaa weeyaan kitaabkii wax badan baa qof ka maqnaanaya hadduu caqiidada bas gooni usaaro xoogana sidoo kale waxbaa ka maqnaanaya laakiin kitaabka waa inaad shardiga labaad laga helo oo kitaab uruuriyo oo shaamil ah oo diintii oo dhan laga wada guda heli karo waa inuu kitaabka noqdo shardiga labaad tan saddexaad waa inuu noqdo in la qaato oo la xamaasho iyo in muxuu ahay eh, meel shiadaada aad la aadi karto waa inuu kitaab ufudud u noqdo markaas imaamku wuxuu leeyahay xafidahu llah kitaabkii isaga marka wuxuu noqday kitaab keliya alwaafi bima fi saxiixayn labadii saxiixayn oo ummadii nabi moxamed calayhi salat slaam ay isku waafaqday ajmacat watafaqat kitaab ka saxiixsan inuusan jirin labadooda kitaabka isaga ahaa kitaab wax alla wixii ku sugnaa lagu ururiyey oo saxiixa sidoo kalena shaamil ah oo wax alla wixii abwaabta diintao dhan lagu ururiyey sidoo kalena waxaa weyaan in la qaato aad u fudud ilaa haddii aad tirahda maanta bukhaari ayaan qaadani afar mujalado aad u weynin badan aad horey u qaadanaysaa haddii aad muslimlaan qaadan ad tirahda sidoo kale weeyaan haddii aad labaaan qaadan tirahdana waa sideed mujalad inaad qaadato waa wax aad u culus aad u culus weeyaan sidoo kale tikraar iyo noqnoqod badanna way leeyihiin sidoo kale waxaa noo imaan doonta tabwiibka iyo taqsiimka sheekha uu sameeyey cid samaysay oo u samaysay axaadiista nabigeena calayi slat slam aad bay u yartahay siduu u tadaruj uu sameeyey toban maqsad diintanoo dhan imaadkeeda maqaasid baa ilahay uu kale subxana wa tacaala diinta markuu soo dejiyey kitaabkan ood rabbi subxana wa tacala islaamnimadan nabi maxamed calayi slat slam loo soo dhiibay maqaasid iyo dana aad rabbi ka leeyahay subxaana wa tacala in la xaqiijiyo inay xaqiiqowda maqaasidii ayad ahayd ayuu imaamka ku beesgareeyey ku dhisay in kitaabkan uu jamciyey uu aruuriyey inuu mxuu ahaa maqsad walba toban maqsad buu ka dhigay tobankaa maqsad halkii maqsadda dhowr kitaab baa kahos jirta waa noo doonta insha allahu tacaala marka in arinta iyada ah kitaabkan uu ku ururiye ayuu imaam ka shaqeeyey xafidahu llah xifdan nacam marka kitaabka marka wuxuu leeyahay marka imaamka xafidahu llah saddexdaas maqsad oo iyada ah oo qofka muminka oo kitaabka qur-aanka haysto ama xifdisan inuu kitaab intaa soo sifo kulmiye helo kitaabkan ayuu noo kulmi ayuu leeyahay waayahay labada martaba saddexda martaba oo imaamku u sheegay ama saddexda shardi uu imaamku u sheegay xafidahu llah waxaa weeyaan kitaabkan ayay ku kulansan tahay sidoo kale imaamku wuxuu leeyahay Mhm. saas weyaan ayb ayb sidee marka kitaabkan yaraantan qabo oo xajmigiisa uu yar yahay kun iyo sagaal boqol iyo dhowr xadiidna lagu ururiyey saxiixaynkii oo dhan siduu u liqay oo wax alle wixi saxiixaynka ku jir nuxurkii saxiixaynka looga aruuriyey dhowr qodob ayuu imaamka sheegay xafidahullah ilaa afar qodob ayuu sheegay qodobka koobaad wuxuu yidhi in badan oo axaadiista bukhaari iyo muslim ku jirta ka mid ah waxaa wariyey saxaabo badan saxaabo badan ayaa warisay hal xadiid oo hal macna iyo hal lafdi xambaarsan ayaa laga yaabaa inuu wariyo abu cumar uu wariyo abu hurayra uu wariyo cuhmaan uu wariyo cali uu wariyo toban saxaabi inay hal xadiid oo hal macna iyo hal lafdila oo isku lafdi ah inaa wariyaan ayaa laga yaaba ma mid walbana waa xadiid gooni ah oo markii hada bukhaari lagu xisaabina oo laleeyahay muxuu ahaa axaadiis waa shan kun ama lix kun laleeyahy tusaale ahaan waxaa weeyaan xadiidkii uu bukhaari xadiidkii cumar wariyey iyo kii uu abubakar wariyey oo isku lafdiga ahaa mid walba xadiid gooni ah markay saa tahay wuxuu leeyahay axaadiista ayada hal saxaabi xadiidkan soo qaadanaya inti kale xadiidku ma waxaa ka duwan ma saxaabigii laakiin macnihii iyo lafdigii waa isku lafdi waana isku macno hal baana kaga kaaftoomaya inti kale farahan kala bixi ma garateen meeshan waxaa kugu dhaafay waxba kuguma dhaafin oo macnihii xadiidkii waa soo galay kitaabkii qodob koobaad kaas weyaan tan labaad axaadiista in badan oo ka mid ah hal saxaabi saxaabigaas marka wuxuu samaynayaa mar xadiidkiioo kaamil oo dhirar badan oo aad u dheer ayuu muxua warinayaa mar wuxuu samaynayaa xadiidkii oo gaaban ayuu warinayaa mar wuxuu warinayaa xadiidkii oo waxa weeyaan dhexdhexaada ayuu warinaya markaasaa imaamku wuxuu leeyahay xafidahullah iyo sheekh wuxuu leeyahay markay sidaa noqoto oo hal saxaabi xadiid macnahoo ku dul wareega uu marna uu aad u dheereeyo oo isagoo kaamil uu wariyo marna uu wariyo isagoo muxuu ahaa eh, nus ah u wariyo amaba gaaban waxaan ku kaaftoomayaa kii weyna oo kaamilka aha ayaan ku kaaftoomaya E, maxaa yeeley kii yaraa wuxuu soo gudagelayaa oo muxuu ahaa qeybtii yar ahaa wuxuu soo gudagelayaa kii weyna kii markii yarayna dhinacan iska dhigaya isna axaadiis badan baa saas kaaga bixi qodobka labaadtaas weeyaan qodobka saddexaad axaadiista mararka qaar in badan waxay ku wareegtaa hal macno axaadiis badan ayaa hal macno ka shekeynaysa sida maalan alisraa walmicraaj dheelminta nabigeena ala sl o slaam oo muxuua loo dheelmiyey baytmaqdis kadibna cirka lasii aadiyey samaawaat kor la aadiyey ilaa muxuu ahaa waxaa weeyaan eh, ambiyadii uu la wada kulma qisada dheerayd axaadiista ka sheekaynaysa hal macnay ku wareegaysaa sidoo kale shafaacada nabigeena alayh slat slam oo ummad u shafeeci doona iyo guud ahaanba shafaacada axaadiis badan oo macnahaas ku wareegaysa ayaa jirta axaadiista ayada marka inta badan inta badan macaanida lafdiga kula duwanta lakiin waa isku dhowda macaanida iyadoo noocaas ah, markay dhacdo axaadiista ah, ah, noocaasa wuxuu leeyahay waxaan dooranayaa naska ugu ururinta badan ashmaluha waxaa laga yaabaa mid inuu yaro goob ka soo qaatay mid uu muxuu ahaa mid uu haakada marka kan ugu mugga weyn oo qisadii bilowgeedii ilaa dhammaadkeedii si fiican u dhigdhigay oo ugu waafisan ayaan soo qaadanaya kuwa kalena waan farahan kala bixi waxaa laga yaaba u imaamka le muxuu xafidahullah in riwaayaad qaar oo kuwan aan ka ku jira oo muxuu muhiima kana aan ku soo aroorin inaan gadaal ka raaciyan laga yaaba si aan u dhammaystiro oo meel yaroo ka bannaan aan u buuxiyo sidaas marka waxaa ku baxay axaadiis badan oo u tirsanaa bukhaari iyo muslim ayaa sidaa ku harayaan sooma marka a ku baxeen macnahoodiina intuu kugu jiraa kitaabka waa qodobka saddexaad weeyaan qodobka afaraad mararka qaar waxaa dhacda ayuu leeyahay xadiidka macnihiisa wfي bacd اaxyaan qad yaridu macna اxadiiث اladi rawaahu صaaxaabiy ضimna xadiiثi أshmala rawaahu صaxaabiyu aakhara fayuktafaa bاlxadiiثi اlأshmal mararka qaar waxaa dhacdo inuu saxaabi saxaabada ka mid ah uu xadiiث wariyo xadiidka asaga macno ayuu xambaarsan yahay uu cabiraya iyo xugun ayuu cabiraya xugunka isaga ah uu cabira waxaa dhici karta marka saxaabi kale inuu xugunkan xadii macnahaan ambaarsan lafdigiis maaha macna ahaan macnaha xadiidkan saxaabigan wari ambaarsan xadiid kaloo xambaarsan inuu wariyo oo macnihii kan ku jiray macno la mid ah uu saxaabigan kala wariyo ha ahaatay haddana saxaabiga isaga ah, macnaha keligiis ma ahane waa ka waasacsan yahay oo axkaam kale oo saxaabigan uusan sheegin ayaa ku jirta marka iyada ahna waxaa weyaan imaamku wuxuu leeyahay xafidahullah waxaan qaadanayaa oon kitaabkan soo gelinayaa macnihii waasax ahaa saxaabigi wariyey ayaan soo qaadaya macnihii gaabnaa oo koobnaa saxaabi warina faraha ayaan kala baxaya macnaheeda marka maxay noqotay axaadiista meesha lagu soo ururiyey nuxurkii saxiixeynka bukhaari iyo muslim nuxurkoodii ayaa halkan lagu soo ururiyey oo ku jira weyaan wax marka ka maqan wixii kaa maqan waxay noqonayaan marka xadiid lafdigiisi iyo macnihiisii bisaxaabi kale u wariyey oo tan labaad xadiid waxaa weeyaan macnihiisa uu ku wareego hal qiso qisada ayada ahna saxaabo badan ay wariyeen kan ugu mugga weyn ayaa meeshu imaamku keenaya kii mug yarna xaggaa la dhigi tan saddexaad tan labaad af tan saddexaad nacam in saxaabiga uu laba muxuu ahaay jeer xadiidka wariya marna uu gaabiyo marna u dheereeya kan dheer in la qaato oo kii gaabnaa faraa lagala baxa tan afraadna waxaa weeyaan in laba saxaabi ay laba xadii oo kala duwan isku macno wariyaan laakiin lafdigii uu kala duwan yahay kan mugga weyn oo waasacsan in lagu soo ururiyo arrintaa marka waxay tahay in kitaabkan alwaafi bima fi sayaxayni qofkii ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyo oo kitaabkan dhegaysto kitaabkan fahmo kitaabkan hadduu awoodi karo xifdiyo in nuxurkii albukhaari wa muslim wixii ku jiray labada kitaab ugu sayaxsanayd kutubta la alifay inaad insha allahu tacala heli doono macnaheeda marka ma ahan aljamcu bayna saxiixaynki sheekh uu alifiyey iyo rag ka horeeyey iyo saxiix albukhaari wa saxiix muslim in laga tago macnaheeda maahan mukhtasaraadka goorta la bilaabay iyo jamcigaas goorta la bilaabay ma dhowa laakiin weligeed bukhaari muslim lagama tegin laakiin dadki ayaa maraatiba hadda waxaan soo marin waad garanaysaan mutuuntan xadiidka nabigeena alai slat slam barnaamijka ah waxaan soo marnay maraaxil marxalada koowaad waxay ahayd almustawa alawal mustawa alawal arbaciinkii iyo eh, matn abi jamra iyo kitaabkii kaleo ahaa alcumda cumdat alaxkaam saddexda kitaab dad baa ku haray waad garanaysaan laakiin ka faaiday ka faa'idaystay oo intay muxuu ahay eh, dhegaysteen dhammaysteen imtixaan ku galeen ku baaseen laakiin meeshii ayada ahayd ku istaagay ood gaariga halkaa laakiin faaida ay qaateen qaar baa waxaa kaga gaarigu kaga banjari doonaa markii kitaabkan u dhammaado halkaan uga banjari doonaa kama dhaqaaqay halkaan joogayaan iyagana wax weyn bay qaateen qaar ka tallaabi doona oo u gudbi doona albukhaari wa muslim oo fawaa'id badan oo aad badan oo waxa weeyaan eh, xadiisi ah oo takhasusi ah oo cilmi badan ayay ka gaari doonaan marka kitaabkan marka muhiimadda loo alifay ah, imaamku u alifay xafidahullah waa muhimadaas dadkaas aanan himigooda iyo hamigooda uusan gaari doonin bukhaarigii muslimka weyne mutawalkii ayay marka mxuu ah u noqonayaa mid ay ku gaabsadaan waa gaabagaabay gaabagaabay ay ku gaabsanayaan weyaan marka waxaan kala jeedaa kitaabka macnahaas uu xambaarsan yahay macnaheedana ma inuu bukhaari muslim eh, xagga la dhiga eh, laakiin himada qofka ayay eh, insha allahu tacaala ula soconayaan intaas marka waxaan kaga bixayna insha allahu tacaala fikradda kitaabka iyo alwaafi bima fi saxiixayni macnaha uu xambaarsan yahay iyo saxiixeynka wuxuu ku sugnaa iyo nuxurkii saxiixeynka weliba jaanibka xadiidiga ma ahan iyo eh, sanadka iyo wixii la xiriira ma ahan laakiin jaanibka xugunka iyo axaadiista matnigooda eh, waafi ayuu ka yahay insha allahu tacaala intaas ayaan kaga baxnay asbaabta keenaysa iyo siduu sheekha u kala qoondayna waantii aan sheegnay waxaan u gudbaynaa marka kitaabka imaamka si u qaybiyey waa ilaa toban qaybood uu qaybiyey ariiqo fariida waa oo in badan oo culimada ka horeysay inay u qaybiyaan ay aad u yartahy ariiqadaas waxaa weeyaan illa wixii waa in cilmiga laftirkiisii waa in ibtikaar iyo ijtihaadka ma dhammaada cilmiga haddiiba nas uusan ahayn oo aayad qur-aan iyo xadiis nabi lama bedeli kara iyaga laakiin ariiqada cardiga iyo ariiqada muxuu ahaa loo soo bandhiga diinta hadda beriga hore xalaqaadka masjidka lagu dhigan jiray markii dambena waxaa loo gudbay in madaaristii iyo iskuulaadkii iyo jaamacadihii loo gudbay sooma marka ariiqada cardiga laa shaka in la ibtikaar iyo ariiqada hore ka fudud lala yimaado waa muhiim waxaa daliilow ah mualafaadka u horeeyey axaadiista waa isku dhex daadsanayeen kala saar ma lahayn haddaan ka hor musnad imaam axmed oo kale tusaale ahaan iyo masaanida ka horreysay iyo kuwa ka dambeeyba dhammaantood waxaa weeyaan xadiidka waxaa lagu diyaariyey oo mxuu ahaa lagu tartiibiyey lagu eh, eh, jingooyey saxaabiga waxaa weeyaan eh, waxaa wariy xadiidkan xadiista u wariyay ninka la yidhaha abubakar waa la isdaba dhigay waa isku dhex daadsan yihin marka ma fiqya ma xadiisa ma fulana ragga ka dambeeyey oo ay ka mid yihiin bukhaari muslim calayhim raxmat jamiican ay ka mid yihiin waxay la yimaadeen abwaab iyo kutub iyo fusuul iyo waxbay la yimaadeen sooma marka in ibtikaarka lasii wado waa wax muhiim marka maqaasidii marka sheekha u qeybiyey xafidahullah Eh, wuxuu qaybiyey toban maqsad maqsad koobaad almaqsad alawal fi alcaqiida caqiidadii wax alle wixii ku soo arooray oo bukhaari muslim ku yeelay ayuu halka ku soo arooriyey caqiidada marka jawaanibta xoogga la saara waxaa weeyaan axaadiista ka warramaysa islaamka axaadiista ka warramaysa iimaanka axaadiista ka warramaysa maalinta aakhira iyo baxiga iyo xisaabta axaadiista jannada iyo naarta ka warramaysa axaadiista alqada ayuu kitaabka isaga ama maqsadka isaga koobaad ayuu ku jamciyey maqsadkaas marka dhowr kitaabbaa hoos imaani kitaab alkitaab alawal kitaab athani wahakada saas weyaan kitaab aliman walislam ayaa u horray tusaalahaan kutub badan baa hoos imaada maqsadkaas koobaad maqsadka labaad fi lcilmi wa cilmiga iyo meelaha cilmiga laga ugaarsada oo cilmiga uu ka yimaada cilmiga iyo meesha uu ka yimaada manbaciisa iyo isha cilmiga ayuu asna ku arooriyey wuxuu ka hadlaa marka axaadiista ka hadlaysa ayuu imaam kusoo arooriyey cilmiga booska uu leeyahay iyo qur-aanka kariimka ah jamcigiisa iyo fadligiisa aruurinta la aruuriy kitabka oo hal musxaf laiskugu geeyey iyo tafsiirka eh, axaadiista qur-aanka fasirayso iyo axaadiista ka warramaysa sunnada nabigeena calayi sala in lagu dhegnaado iyo iyo iyada muxuu ahaa in eh, la daa'imo axaadiista ka warramaysa ayuu kusoo ururiyey cilmiga iyo masaadirtiisa maqsadka saddexaad fi lcibaadaat cibaadooyinka waad garanaysaan arkaan islaamkii oo mxuu aha salaadii soonkii xajkii zakadii iyo wixii la midka ah sidoo kale jihaadkii ducadii dikrigii nadarkii iyo dhaartii iyo wixii la mid ah oo la halmaalo ayuu halkaas imaamka kusoo ururi weyaan kusoo ururiyey ayadna wuxuu bixiyey baabmaqsad alcibaadaat cibaadooyinka ayuu halka kusoo ururiyey axaadiista ku saabsanayd maqsadka afraad fii axkaami اlusra qowska oo runtii kaalin weyn ka jooga diinta islaamka wax alle wuxuu ku soo arooray qowska ayuu halkaa kusoo arooriyay imaamka xafidahullah sida loo dhisi lahay reerka siay u dhaqmi lahaayeen reerka mujtamac iyo bulshada waxaa weeyaan sidii ay u wada joogi lahayd guurka axkaamtiisa nuujinta dalaaqa nasabka dardaaranka dhaxalka wanaagga inay ka dhexeeyaan loo baahan yahay dadka qaraabada ah iyo waalidiinta sidii mxu ah loola dhaqm loo baahan yahay silaturaximka iyo jawaanib badan ayaa waxaa weeyaan wasna maqsadkaas afaraadna imaamka kusoo ururiyey maqsadka shanaad alxaajaat daruuriya waxyaabaha shaqsigaad u baahan yahay daruuriyaadkii aan ka warramaynay ma ahan tan waa alxaajiya daruuriya daruuriyaadkan caadigaho biluqati alcasri waa luqada casriga markii daruuriyaat marka la yihahdo adaruuriya alxaajaat adaruuriya cunadii cabitaankii iyo wixii la midka ayaa daruuriya la yidhaha waa marka laga hadlo luqadan casriga carabiga weyaan laakiin marka daruuriyaad la yidhaahdo diintii ayaa soo geli waxaa soo geli muxuu ahaa nafti ayaa soo geli waxaa soo geli nasligii waxaa soo geli maalkii waxaa soo geli caqligii shantii daruuriyaadka waa tu kalatan daruuraadka waxyaabahan qofka aad u baahan yahi maali noolmeedka oon laga maarmayna ayuu imaamku ula jeedaa arrinta iyada marka wixii ku saabsan cunnada cabitaanka dharka dawada deegaanka wixii la mid ah ayo axaadiis kusoo aroortay imaamku soo arooriyay meesha iyadan weyaan maqsadka lixaad mucaamalaadka waa beycii iyo hibadii iyo dayntii iyo tii loo mxua iyo wixii la midka ahaa musaaracadii oo beerashadii iyo adi baabkii loo yaqaana mucaamalaadka caadigaha ayaa iyadna uu kusoo arooriyey maqsadkan lixaad maqsad toddobaad fi limaamati wa shunuun lxukmi imaamnimada iyo madaxnimada iyo xukunka iyo arrimaha la xiriira dowladnimada iyo mxuu ah diladii kuso arortay li badan ba kuso aroortay arrinta yada axaadiistii aroortay ayuu imaamka halkaan kusoo arooriyey nacam waxaa ka mid ah waxyaabaa soo hoosgeli kara jinaayaadka iyo waxyaabahan dadka marka isdilaan iyo wix la midka ah xuduudda oofinteeda cadowga in layska difaaca iyo waxaa weyaan wix la midka ah maqsadka sideedaad fi alraqaa'iq waalakhlaaq akhlaaqda iyo waxyaabaha qofka qalbigiisa nugleeyo adiladii kusoo aroortay ayuu imaamka halkaana kusoo ururiyey maqsadka sagaalaad taariikhda iyo siirada nabigeena calayhi salaatu salaam ayaa iyadna wuxuu kusoo arooray muxuu ahaa wanaagsanaa iyo wixii ku saabsan ayaa iyadna lagu soo ururiyey tan u dambayso fitanta dhici doonta adduunkan inta lagu nool yahay iyo aakhiru zamanka iyo xataa muxuu ahay qubuurta iyo qiyaamo fitanta kusoo aroortayna ayadna insha allahu tacaala maqsadka tobanaad ayuu imaamku soo ururiyey intaasoo maqsad ayuu marka imaamku u qeybiyey kitaabka tobankaa maqsad maqsad walbana waxaa hoos imaanaysa dhowr kitaab kitaab fulan kitaab fulan kitaab fulan kadibna maqsad athani kitaab fulan kitaab fulan kitaab fulan maqsad athani ali cafwan waa saas gudbaysaa weyaan intaana waxaan kaga gudbaynaa mawduucaadka uu kitaabka hadli doono waxa u dambaysa marka sheekha astaama iyo musalaxaad ayuu leeyahay oo kitaabkan gooni ahaan ugu samaystay musalaxaadkaas wuxuu leeyahy imaamka tan koobaad axaadiista number joogto ah oo ka soo bilaabana muxuu ahaa kitaabka bilowgiisa ilaa uu ka dhammaado ayaan xadiid walba gadaal ka saaray xadiid baab walba waxay u sameeyaan nambaray u sameeyaan baab maa kitaab asalaad oo kale number one ilaa muxuu ahay boqol ayuu gaaro tusaale ahaan markuu boqol gaaro markii la gaaro zake la gaaro haddana kow ayuu ka bilaabaya rag baa saa sameeyaan laakiin imamka saa ma samey inu ley waxaan sameeyey kitaabka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa number mutasalsil oo isku xiriiro kow laba saddex afar boqol kun saasa ayaan u sameeyey qodob koobaad taas weyaan tan labaad hadii aad mxuu ahaa eh, calaamooyin waxaa jira marka saddexa ah. saddex ramzi ama calaamo oon kitaabka xadiid kastoon kusoo aroorina wuxuu leeyahay aan ka hormarina marka namber kale sheego laba mxuu ahaay qaws dhexdooda ayaa waxaan gelin doonaa calaamo ama qaaf amaba ha amaba miin qaaf haddii la geliyo macnaheeda waxaa weyaan muttafaqun caleyh haddii aad xadiidka aragto qaaf inay ka horeyso oo nambarka iyo xadiidka ay udhexaysa qaaf muttafaqun calayhi waa taa qabso haddii aad aragta kha inay ka horaysana wa akhrajahu albukhaari haddii aad aragta miim inay ka horaysana akhrajahu muslim waa sumadii marka xadiidka sumada qaafla macnaheedu waxa way in labada sheekh ayaa isku waafaqday imaam bukhari muslim xadiidka sumada kha dalahna bukhaari kaligiis ayaa soo saaray xadiidka sumada miim kaligeed lahna muslim kaligiis soo saaray taa ka gudubnay waxaan nambarka afaraad fiiri weyaan eh, waxaa qoran bayna bayna alqawsaan labadan eh, mxuu ahaa qaws ama labadan mxuu ahaa calaamo oo saah u taallo labadaas qaws waa calaamo caddaynaysa aayadaha qur-aanka haddii aad labada calaamo aragto namber afar oo waxaa weeyaan eh, beejka labiy toban mxuu ahay tobanaad meesha u hoosaysa namber afar fiiriya haadaani calaamatu tansiisin lilaaayaat alkariima aayadaha qur-aanka ayay mxuu aha cadaynaysaa labada ka dambeeyo ayadna oo kuwa hore ka duwan kuwa hore aad bay uquruxsan yihin waa hardhan yihiin waa sida qur-aanka tiiso waa hardhan yihiin ayadaha qur-aanka ay cadaynaysaa tan ka hoosaysa oo iska khafiifka ahna waa axaadiista nabigeena alayhi salatu slam wax alla wixii noocaas loo sameeya waa oo muxuu ahaa yara ahaanta u samaysan oo saaska ah ayadna wax alle wixii aayad aan ahayn ama aan xadiid ahayn oo qowl kala ilan aqwaal kala imaan doonto amaba raawigii qowlkiisa imaan karo amaba saxaabi hadalkiisa imaan karo amaba muxuu ahaa imaam albukhaari laftirkiisa hadal uu leeyahay ayaa imaan kara tusaale ahaan wax alle wixii udhexeeya inta ayad waa qowl aanan ahayn aayad iyo xadiid aan ahayn weyaan oo mxuu ah, amaba ha noqdo mid saxaabi ama wixii kasii hoose ha weyaan intaas imaamka wuxuu ku biiriyey xafidahullah bagga kale u gudba oo saddexiy tobanaadka sadarka koobaad labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad tobanaad ko iyo tobanaad laba iyo tobanaad saddexiy tobanaad sadarka saddexiy tobanaad faida wajada alqaariu fiiri halkaas faida wajada alqaari nihaayat alxadiidi kha sab tisca wasabciin miim alfayn wamiatayn waثnayn waثamaaniin fahada yacni ana raqma hada alxadiid tisca wasabciin fi lbukhaari waraqma alfayn wamiatayn wainayn waamaaniin fii muslim sumad kale ayuu imaamka sameeyey xafidahu llah sumaddaa maxay tahay wuxuu qoray khaa kadibna wuxuu ka dabamariyey sagaal iyo toddobaatan ayuu ka dabamariyey kadibna wuxuu qoray miim wuxuu ka dabamariyey laba kun iyo laba boqol iyo laba iyo siddeetan ayuu ka dabamariyey haddii calaamadda aad aragto oo intaan miim qoro ama kha aan qoro kadibna aan ka dabamariyo number aan ka dabamaray haddii aad aragto numberka isagaa waxaa weeyaan waa numberka khada bukhaari meeshuu kaga jiri waa xadiidka xadiidkan tusaale ahaan waxaad soo bixisaan safxada kitaabku ka bilaabana toban iyo sagaal wa sawmi ramadaana waxaa ka ku xigo kha hamaaniya miim sita soo ma marka ha xadiidka nambarka meeshan wuxuu ahaa number one noo aha number ko noo aha bukhaarina wuxuu kaga jiraa nambarka sideedaad muslimna wuxuu kaga jiraa nambarka lix iyo tobanaad aad u baahato mar kitaab sharxiisii inaad u noqoto ood xadiidkan sharxiisa ugu laabato fatxulbaarigii amaba alminhaaj fii sharxi saxiix muslim oo imaam nawowi uu leeyahay sharxu nawowi aad u laabato amaba cumdat alqaari iyo muxuu ahaa hayruhu kutubaha sharxi ama fatxulbaarigii ibnu rajab aad u noqoto haddii aad damacdo meel dheer ma aadaysi mana dhiboonaysid xadiidkan ubaad halkaas mxuu ahaa kha bukhaari soo kal kaga yeel fatxulbarig ubaad nambar sideed xadiidka aad u raadsanaysaa muslim sharxiisa xadiidka lix iy tobnaad ubaad u doonanaysaa waa taysiir khaadii aan ka warramaynayna waa ujeedaan bilowga xadiidka nambarka markuu qoray wuxuu qoray bayna qawsayn kha wuxuu qoray qaaf macnaheeda maxay tahay muttafaqun caleyhi wa saasuu kala jeeda imaamka xafidahullah hoos u dega marka nafs nafs almeel faidaa wajada kha alfayn wawaxid wahamsiin marka hadduu helo haddii aad ku aragta maxaa kitaab gudihiisa kha laba kun iyo kow iyo konton kadibna ay ka dambayso laba iyo konton oo ayadna ku jirta laba qaws dhexdooda ku jirta sadarka ma haystaan ma aragtaan haddii aad aragto arrintan wuxuu kala joodaa imaamku wuxuu leeyahay fa hada yacni ana raqma ariwaaya alatii bayna yadayhi alfayn wawaaxid wahamsiin wa ana ariwaayata aluulaa alatii dukirat cindaha atraafu alxadiidi hiya itnain wahamsiin macnaheedu waxay tahay waxaan soo sheegnay in imaamu albukhaari caleyh raxmat ullah iyo imaamu muslim caleyh raxmat ullah in nin walba uu axaadiista dhowr jeer soo celceliyay mararka qaar bukhaariga tusaale ahaan xadiiduu keenayaa kadibna xadiid kale u keenaya baab kale keenaya kitaab kale keenaya kitaab kale keenaya waxaa laga yaabaa toban jeer toban iyo shan jeer inuu xadiid soo celceliyo ayaa dhici karta buhaari khaasatan buhaariga aad buu usoo celiya fuaad cabdilbaaqi raximah llah ayaa wuxuu sameeyey axaadiista ayuu arqaam sameeyey axaadiista ayada marka wuxuu samaynayaa bukhaari tusaale ahaan kitaab kitaab ka horeeya kitaab bad lwaxyi ayuu wuxuu ku keenay xadiid axaadiisna wuxuu ku keeni axadiiska laftirkiisa wuxuu keeni doonaa meelo dambe wuxuu samaynayaa marka fuaad cabdilbaaqi axaadiista kale oo soo noqnoqon doonta nambara ay ku jiraan ay wuxuu ku sheegayaa bilawga xadiidku horey wuxuu dhahayaa maalan xadiid koobaad soomaa kan wuxuu leeya marka wuxuu ka hor qorayaa atraafta xadiidka wuxuu ku jiraa toddobaatan sideetan iyo shan boqol kun iyo konton laba kun meeshu halka saada xadiidka meshu hore kusoo aroray ayuu ku sheegaya marka macnaheeda waxaa weeyaan waa saasuu le imaamka caleyh raxmat xafidahullah wuxuu leeyahay hadii aad arrinta aragto wuxuu kuu sheegayaa imaamka arinta ayada ah arrin lato ayuu ku cadaynayaa insha allahu tacaala si ta'amul iyo firfiirin ayaa aad aad ugu fahmi doontaan amaba markaan dhex galno kitaabka oo wadna ayaan insha allahu tacaala si toosa aanu sharxi doonaa si aanan muxuu ahaa anagoo sifirlyadayn aan meesha kaga bixin xadiidku ama laba xadiid aan saan leyna insha allahu tacaala kita alkitaab alawal kitaabka koobaad amaba almaqsad alwal maqsadka koobaad alcaqiida waa caqiido weeyaan caqiide ayaan ka bilaabaynaa alkitaab alawal kitaabka koobaad alslaamu waliimaanu islaamka iyo iimaanka ayuu muxuu ahay u kitaab yahay kadibna abwaab ayuu imaamku daba dhigay xafidahu llah baabu arkaani alislaami waliimaan baabu arkaani alislaami islaamka arkaantiisa ayuu u baab yahay waliimaani iimaanka ayuu u baab yahay weeyaan xadiidka koobaad waa muttafaqun caleyh qaafku waad aragtaan an ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi bn cumar qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam bunya alislaam islaamnima waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan tiir baa lagu dhisay ama shan shay baa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudo jn inuusan jirin alla ma ooyane shahaadati an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin oo la qila ila allah alla weyne ma ooyane wa ana muxamedan nabi maxamedna rasulla rasuulka ale inuu yahay sala allahu alay waslam wa iqaami salaat salaada oo la iyo wlxaji xajka oo lala yimaaday iyo wa sawmi ramadaana bisha ramadaan oo la sooma xadiidkan waxaa wariyay cabdillahi bn cumar ibn khaaab alcadawi alqurayshi wuxuu dhashay hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam toban hijrada nabigeena sal ll slam intaan la gaarin ka hor toban sano ayuu ka horreeyey dalashadiisi waxay ka horreysay hijrada nabigeena alayh slat slam toban sane waayahay wuxuuna geeriyooday saddex iyo toddobaatankii jirada nabigeena alay slat slam ragga aadka iyo aadka aad iyo aadka axaadiista nabigeena u ururiy ayuu ka aha muktiriinta ragga loo yaqan ayuu ka ahaa afarta cabdullahayaal ayuu ka ahay cabaadila ragga loo yaqan ayuu ka yahay axaadiista uu nabigeena ka wariyay sala allahu alayh waali wasalam waa laba kun iyo lix boqol iyo soddon xadiid cabdullaahi ibni cumar ibn alcadawi radia allahu tacala anhu ardah wa can abih wuxuu nabigeena ka wariyay alayh slat slaam laba kun iyo lix boqol iyo soddon xadii weeyaan ragga muktiriinta oo axaadiis badan wariyey iyuu ka mid yahay isaga abu hurayra cabdullahi bin camr alcaasi kadalika umuna ummin caaisha radi allahu tacala an ardaha iyo rag kale ayaa muktiriinta ka mid ah weeyaan dadkaas ayuu ka mid yahay jaabir bin cabdillahi ka mid ragga muktiriinta marka ninkaas saxaabiga ah markii laga hadla itibaaca nabigeena calayhi salatu salaam raacitaanka waxaa la yidhahdaa qof ku gaaro oo saxaabada ka mid lama arko lidalika ibn siriin ayaa wuxuu leeyahay ilaahay wa tacaala inaan kula kulmo camalka cabdulaahi bnbn cumar ibnkhaaab radia allahu tacala anhu ardah ayaanaad u tamaniyey inta cabdulahi bin cumar camal ah inaad ahlu janna yahaan iskaga qaatay waadna garanaysaan raggii shuurada ahaay oo sayd cumar radia allahu tacala anhu ardah asxaabu ahlu shuura ood uga tagay xukunka muslimiinta ayuu ka mid ahaa laakiin inaan madaxnimo waxba laga siina ka dardaarmay jawaanib badan oo mushriq aho qiimo badan ayuu leeyahay marka xadiidkaas aan ku bilownay ayaan insha allahu tacala ku khatimaynaa cashirkeenna habeen dambe ayaan sii wadi doonaa biidni baari tabaraka watacala waxaan codsanayaa marka sidii horaan u ballanay ragga walaalaha ah oo muxuu ahay eh, safka koobaad ah iyo curafadoodii inaan insha allahu tacaala salaada markii aan ka baxna kadib aan isu harno ragga u diyaarka ah arinta ayada ah walow laba noqdeena maa yamnac jazakum la khair hada wallah aclam wsala allah wasalam abdihi rasul mustafa